بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مصنفك رحمه الله تعالى فصل في التعزير tacsiirtii ayuu fasalkani ku saabsan yahay luqatan tacsiirtu waxaa weeye alta'diib edbin weey min alcasri bay ka timid oo manci ah qofkiibaa waxaa laga celinayaa khaladkii ama dembigii uu galay inuu soo celiyo tacsiirtu xadka way ka duwanta waxay kaga duwan tahay saddex siyaabood arrinka koobaad dadkay ku kala duwan tahay biikhtilaafi اnnaas dadka dawi hay-aat sharafta u saaxiibka ah tacsiirtooda way ka fududahay dadka aan asxaabu lhay-aad ahayn amaa xadda xadda dadku u siman yihiin labaad tacsiirka waxaa bannaan in qofkii looga ergeeyo shafaaca ku bannaan laakiin xadka shafaaca kuma bannaan sidoo kale tacsiirka waa la cafin karaa laakiin xadka lama cafin karo arrinka saddexaad wixii ka dhashaa ee dhib ah waa la magdhabayaa tacsiirka laakiin xadka wixii ka dhashaa lama magdhabayo tacsiirku sharcan waxa weeye ta'diibun calaa dembin in dembi laisku edbiyo laa xadda fiihi xad aysan ku sugnayn walaa kafaara kafaara ayna wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala yucazaru qofkii waa lagu tacsiirinayaa fii kulli macsiyatin dembi walbo laa xadda lahaa aan xad lahayn walaa kafaarata kafaara aan lahayn bixabsin xadhig ama xidhid ayaa lagu tacsiirinaya aw darbin ama garaac aw safcin ama dharbaaxo aw amase tawbiikhin canaan wayajtahid اlimaamu imaamku wuu ku ijtihaadayaa fii jinsihi jinsi tacsiir tacsiirka jinsigiisa wa qadrihi iyo qadarkiisa waqiila waxaa lidhi in tacallaqa hadduu ku tacalluqo biaadamiyin tacsiirkaasi hadduu ku tacalluqo aadami qof bini aadana xaqi lam yakfi kuma filla kolka ayada ah tawbiiqun canaan tacsiirku wuxuu gelayaa macsiyo walba oo xad iyo kafaaro toona aan lahayn macsiga walboo xad iyo kafaaro toona aan lahayn ayuu tacsiirku gelayaa ama macsidaasi ha ahaato xaq ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala ama xaq aadami ha ahaato xad aan lahayn baa la whi haddii xad ay macsidaasi leedahay xaddii uma lagu kaaftoomaya hadday kafaaro leedahayna kafaaradaasaa lagu kaaftoomaya laakiin macsi walbaoo xad iyo kafaaratoon aan lahayn hadduu qofkii uu sameeyo waa lagu tacsiirinaya sida maalan oo kale gabadh ajnabiyad ah inuu la baashiro wixii aan farjiga ahayn ilaan farjiga waxaa ka waajibaya waa zino xaddii zinadaa waajibaysa laakiin mubaasharadii kale farafarayntii kale waxaa ka waajibaysa tacsiir qofkii hadduu xado wax qaci una ku sugnayn yani wax nisaabkii sariiqada ka yar ayuu xaday waa lagu tacsiirinaya hadduu qof caayo ama wax ka sheego wixii aan qadaf ahayn waa lagu tacsiirinaya hadduu taswiir sameeyo ama markhaati beenaale iyo fojari waa lagu tacsiirinaya hadduu qof uu garaaco xaqdarro uu ku garaaco waa lagu tacsiirinaya gabadhii hadday naajisad noqoto waa la tacsiirinaya wahaakada haddaba tacsiirkaasi siyaabo kala duwan baa u dhici karaa xabsi buu noqon karaa qofka in la xidho darbi buu noqon karaa in la garaaco safci in la dharbaaxo lakiin wejiga laga dharbaaxi maayo safcigu wuxuu noqon karaa dharbaaxo ama tantoomo ama feed laakiin wejiga ma ah iyo madaxa ila waa mamnuuc qofki in wejiga laga garaaco tawbiikh canaan buu noqon karaa qofkii in la canaanto oo dee hadal kulul lagu canaanto waxaasoo dhan waxa uu faa'iidaynayaa radci qofkii in xumaantii laga reebo oo laga sajriyo dembigii inuu ku laabto waaya garaaca lagu sheegay garaac daran ma aha qofkii dhaawac u geysanaya waa daraa waa garaac aan mubarix ahayn haddaba waxyaabahan aan soo sheegnay ee tacsiirku ku dhacayo waxaa ku ijtihaadaya imaamka imaamkaa dooranaya jinsiga tacsiirka ma wuxuu ka dhigayaa xabsi inuu qofkii xidho mise darbi iyo wixii la halmaado isagaa dooranaya imaamku imaamku waa madaxweynihii muslimiinta ama qaadigii qadarkiisana intuu ka dhigayo ma jeedal buu ku dhufanaya ma toban buu ku dhufanaya miyuu ka badinaya miyuu ka yaranaya bil buu xidhaya miyuu ka yaranaya miyuu ka badinaya wahaa kada asagaa ku jinsigiisa iyo qadarkiisaba maxaa yeeley tacsiirku wuxuu kala duwan saan hore usoo sheegnay biikhtilaafi الnaas iyo dembiga qofka kale intuu leegyahay iyo qofkan inuu yahay qof dembiga caadaysay iyo qof aan dembiga caadaysan inuu yahay qofkan min dawil hay dadka sharafta saaxiibka ah iyo inuusan dadka sharafta le ee dembi lagu aqoonin iyo dhacdhac hal mar hadduu dembi dhaco inuu iska cafiyaaba iican iska daayo iska badaayaa fiican inay dembigii soo celceliyaan mooyaane qiil wuxuu leeyahay haddii dembigu uu ku tacalluqo xaq aadami qof bani aadana dembiga laga galay markaa oo xaq ilahay uusan ahayn tawbiiq kuma fillo qofkii waa in la ciqaaba ciqaab aan canaan ahayn canaan wax ka daran waa in lagu sameeyo maxaa yeele xaqa aadamigu adag yahay laakiin hadduu xaq ilaahay yahay wuu ku filan yahay buu leeyahay wuxuu hi yucaziru qofka waa lagu tacsiirinaya fi kulli macsiyatin dembi walbao laa xadda laa xad aan lahayn walaa kafaarata kafaaraan lahayn bixabsin xabsi baa lagu tacsiirinaya aw darbin ama garaac aw safcin ama dharbaaxo aw tawbiiqin ama canaan wayajtahidu alimaam imaamku ku ijtihaadaya fii jinsihi jinsi tacsiiri tacsiirka jinsigiisa wa qadrihi iyo qadarkiisa waqiila waxaa idhi in tacallaqa hadduu ku xidhan yahay tacsiirkaasi biaadamiyin aadami lam yakfi kuma filo tawbiiqun canaan fain jalada haddii uu eh, imaamkii uu jaldiyo qof uu tacsiir u jaldiyo wajaba waxaa waajiba ah an yanqusa inuu ka yaraado tacsiirkaasi jaldigaasi fii cabdin adoon xaggii inuu kaga yaraado can ishriina labaatan jaldatan oo karbaash xurin can xurin xorkana wa fii xurin xorkiina can arbaciina afartan waqiila waxaa la yidhi ishriina labaatan tacsiirka qadarkiisiiba halka ku xuseeya haddii imaamku uu jaldi ka dhigo tacsiirkii karbaash waxaa waajib ah inuusan xad gaarsiinin xad waa inuusan gaarsiinin waa kii la yidhi an an ma gaadho xukuumada lama gaadhsiiyo arshi muqadar ah si hore noo soo dhaaftay radkiga haniimada lama gaadhsiiyo sahwi muqadar ah meherkii mutca lama xal lama gaadhsiiyo marka imaamku haddii uu jaldi uu qofkii ku tacsiirinayo waa inuu ka yareeyaa xad xuduuddii yani xadka u yar waa inuu ka yareeya xuduuddan waxa u yar sad ogtihiin arbaciin oo xadkii shurba khamriga ahaa marka addoonka xadkiisu maadaama uu nis ahaa arbaciin niskeeda waa labaatan labaatan waa inuu ka yareeya marka hadduu xor yahayna afartan waa inuu ka yareeya yani sagaal iyo soddon wuu ku dhufan karaa lakiin afartan ma gaarsiin karo maxaa yaele xadiid baa ku soo arooray man balaga xaddan fii hayri xaddin fahuwa min almuctadiin qofkii xad gaarsiiye waxaan xad ahayn wuxuu ka mid yahay kuwa xadgudbay xadiidka bihaqi baan soo saaray laakiin wuxuu idhi xadiidkani waa xadiid mursal ah sida maxfuudka waaya qiil baa wuxuu leeyahay waxaa waajib ah xorka laftarkiisa inaan labaatan la gaadhsiinin oo markaa waxaa loo eegayaa addoonka addoonka maadaamay u yar tahay xuduudiisu labaatan qofka xorka laftarkiisa waa inaan labaatan la gaadhsiinin wuxuu idhi wayastawi waxaa u siman fii haada arrinkan aan soo sheegnay jamiicu lmacaasi dembiyadoo idil filasaxi sida muctamadka ah walow cafaa hadduu cafiyo mustaxiqu xaddin xad qof mutaystay falaa tacsiira tacsiir uma sugnaan lilimaam imaamkii filasax aw mase tacsiirin cafaa wuxuu cafiyey mustaxiqu tacsiirin tacsiirkii mutaystay ayaa iska cafiyey tacsiirkii falahu imaamka waxaa u sugnaaday tacsiir filasaxi horta arrinkan aan soo sheegnay ee ah anwaacdii tacsiiraadka xabsigii iyo darbigii iyo safcigii iyo tawbiikhii iyo in laga yaraynayo adna اxuduud waxa u siman macaasido idil ayaa u siman macaasidoo idil baa u siman yani la eegi mahaye macsiyadan xadkeedu muxuu yahay hadii yani qadar mucayan ay gaari lahayd xadkeedii muxuu yahay xataa muqadimaadka xuduudda loo eegi mahayo waxaan xadkiisu muxuu noociisa muxuu yahay hadduu maalan muqadimaat azina oo kale qofka hadduu sameeyo la dhihi mahayo muqadimaat zinada ha loo eego waxa lagu xedo oo darbigii ah markaa darbi una tacsiirkiisa la dhiga la dhihi mahayo ee waa isku mid macaasidoo idil shurbigii iyo sariiqadii wix nisaab ka yar iyo wixii aan zino gaarayn iyo qof inuu wax ka sheego oo macaayo waxaasoo dhan waa dunuub iyo macaasi tacsiirkoodu isku hal dariiq bay marayaan qaadiga uu ku ijtihaadi wuxuu garto inuu ku tacsiina agga jinsiga agga qadarkaba adna xuduudna la gaarsiin maayo qiil ba wuxuu leeya maya macsi kasta wixii munaasab u ah ayaa la eegayaa oo wixii xadka waajibi ah haddii qof xad mutaystay xaddii uu iska cadfiyey maalan qof baa xaduqadaf mutaystay xaduqadafkii uu iska cafiyey imaamkii ma tacsiirin karo qofkii qofkaa la cafiyey ee qaadifka ah ma tacsiirin karo maxaa yeelay yani xaddu waa mabuuط waa wax kooban oo muqadar ah mar hadduu qofkii cafiyey de wax ka soo haray ma jiro saasuu ku dhacaya waaga sida muctamadka waa sidaas inkastoo qiil uu leeyahay waa la tacsiirin karaa waa xaq ilaah haddii laakiin qof uu mutaysa tacsiir oo uu iska cafiyo tacsiirtii imaamku wuu tacsiirin karaa qofna maalan caayey dabeetana tacsiir ayuu mutaystay qofkaa cayda la yimid tacsiirtii ayaa laga cafiyey imaamkii ma tacsiirin kara nacam wuu tacsiirin karaa lxaq ilahi buu tacsiirin karaa maxaa yeelay waxay kala duwan yihiin xadka iyo tacsiirku xadkuna waa uu jaan go-an yahay tacsiirtuna wax go-an ma ah wax go-an ma ah waaya ويستوي waxa u sugan في hada arrinka جamيiع المacaasi macaasida oo idil في الأصح walow cafa hadduu cafiyo mustaxiqu xadin xad qofkii mutaystay falaa tacziira tacziir ma sugnaan lilimaam imaamkii في الأصح aw taciirin aw cafa waxaa cafiya mustaxiqu taciirin taciir qofkii mutaystay falahu imaamka wuxuu leeyahay atacziir tacziir fi asax kitaabu siyaali wa damaani اlwulaad kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay horarkii iyo wulaaddii ama madaxdii magdhowga lagu yeelanayo waxaa kaloo mualifku halkan uu soo geliyey xukmu اlkhitaan gudniinka xukumkiisa iyo bahaaimta waxay itlaafiyaan waxaaso dhan buu ku sheegi doonaa waaya asaa'il waa qofka horarka ah dee qof soo weeraray ama naftiisa ku socdo ama maalkiisa ama cirdigiisa lahu qofkii la soo weeraray waxaa u dafcu kulli saa'ilin qof kasta oo horar ah inuu iska difaaco calaa nafsin naf horar ku ah aw arafin ama xubin aw budcin ama farji aw maalin ama maal fain qataluu hadduu falaa damaana damaan lagu yeehan mahaya kaa dilay qofkii la soo weeraraa oo qof saa'il ah uu weerar ku soo qaadaa waxa uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco ama kaa soo weerarayee horarka ha ahaado muslim ama gaal ha ahaado qof caqlila ha ahaado ama qof baalna ha ahaado mid yar mid weyn wuxuu doonaba iska difaaci karaa ama qofkaa soo weeraray ku socdo nafta inuu qofkan dilo ama xubin inuu ka gooyo ama budcigiisa gabadh bay imaahayadu wuxuu gabadha inuu kufsado aw maalin ama maal buu ku socdaa ama xataa hadduu ehelkiisa xaaskiisa u socdaa ama walaashii oo koluu rabaa inuu xumaan ku sameeyo waa budcigi markaa uu difaacaya waxaana taa daliilo ah xadidka nebigu uhi alayhi الsalaatu wasalaam man qutila duuna damihi fahuwa shahiid qofkii la dilo dhiiggiisa ka sukow manaa asagoo dhiiggiisi difaacaya fahuwa hahiid waa hahiid qofkaas faman qutila duuna maalihi qofkii la dilo maalkiisa inta ka sukaysa asagoo maalkiisa difaaciisa xoolihiisa fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi qofkii la dilo asagoo ehelkiisa difaacaya fahuwa shahiid xadiikaa abu dawud iyo tirmidi wariyey marka u fiirso nabiga ala sl slam wuxuu ku tilmaamay qofkan inuu shahiid yahay qofkii la dila asagoo difaacaya naftiisa ama xoolihiisa ama ehelkiisa taana waxay tusinaysaa qofkan inuu xaq u leeyahay qofkaa soo weerara inuu iska difaaco bal e inuu dilo maxaa nabg ala slam uu ku tilmaamay shahiid haddii la dilo shahiid buu ku tilmaamay marka taa waxay tusinaysaa inuu xaq ku dagaalamayo waaya haddaba hadduu dilo qofkii soo weeraray oo kow kaga siiyo wax damaan ah oo lagu leeyahay ma jirto laa qisaas walaa mag walaa kafaaro walaa dembi wax haba yaraatee loo raacanayo ma jiro maxaa yeele qofkan sharcigaa u fasaxay inuu naftiisa difaaco eh, ama xoolihiisa ama ehelkiisa sidaa wax damaano lagu yeelanaya ma jiro qaacida fiqiga waxay leedahay almutawalidu min ma'duunin fiih hayru madmuun wixii ka dhashaa wixii la isku fasaxay damaan ma leh waxaa kaloo la dhahaa eh, alidnu yunaafi damaan idinku wuxuu ka hor imanaya damaanka harcigu maadaama qofkii u fasaxay inuu qofka iska difaaco hadduu dilana dee damaan ma jiro maxaa yeel idankii iyo damaankii way isdiidaya wuxuu hi lahu qofki waxaa u bannaan dafcu kulli saailin saa'il kasta inuu iska difaaco calaa nafsi naf horor ku ah aw darafin ama xubin aw budcin ama budci aw maalin ama xoolo fain qatalahu hadduu dilo falaa damaana magdhow laguma leh walaa yajibu waajib ma aha adafcu inuu difaaco can maalin xoolo wayajibu waxaa waajib ah inuu difaaco can budcin budcigii wakadaa saasoo kale nafsun naftii baa la mid ah waxaa waajiba inuu difaaco naftaasoo qasadaha uu u qasday kaafirun gaal aw amase bahiimatun neef laa muslimun laa in qasadaha hadduu u maya muslimun muslim fi labhar wadafcu inuu difaaco can hayrihi qof kale inuu difaaco oo hayrkii ah ka huwa ay ka dafci difaacid bay la mid tahay can naftiisa uu difaaco wa waxaa la yidhi yajibu waa waajib inuu difaaco hayrkii qaطcan bilaa khilaafi waaya halkan wuxuu ku tilmaamayaa difaacii aan soo tilmaanay ee iska difaacaya goormuu waajibaya goormuusan waajibayn horta waxaa la difaacaya hadduu xoolay qofkan naftaada kuma socdo budcee ehelkaagana kuma socdo wuxuu u socdaa xoolahaaga marka inaad ka difaacdo waajib maaha oo xoolahaaga ka difaacdo maxaa yeele xoolaha qofka waabaad siin kartaa soo maha xoolaha waabaad u hibayn karta waad siin karta saa darteed waad u dayn kartaa xoolihii ha qaateen waaya laakiin budci hadduu soo weeraro waa waajib markaa inaad difaacdo ehelkaagu rabaa inuu xumaan ku sameeyo waa inaad ka difaacdaa xaaskaagii ama walaashaa ama qof ehelkaaga waad ka difaacaysaa ama xataa gabadh muslimada oo la kufsanayada agta oo ehelkaagaba ahayn waa waajib inaad difaacdo waaya haddii naf la soo weerarana oo naftaa uu soo weerara gaal gaal baa ku soo weeraray adoo muslim ah waa waajib inaad iska difaacdo maxaa yeelay inaad gaal isu dhiibto dee waa dullinimo diinkaagaybay dulli ku tahay waaya haddii neefku kusoo weerarana waa inaad iska difaacdaa haddii laakiin qof muslim oo kusoo weeraro uu naftaada raba inuu dilo waajib maaha inaad iska difaacdo waajib maaha inaad iska difacdo lakin way ku bannaantah maxaa yeelay xadiid ku soo aroray abu daawuud soo saaray kun khayra bnay aadam waxaad noqotaa labadii inanee aadam u dhalay kii wanaagsanaa labadooda oo aha haabiil qaabiil iyo habiil waad garanaysaa markuu qaabiil u soo weeraray walaalkii ugu jawaabay lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulak inii akhaafu اllaha rab alcaalamiin waa kii diiday in walaalkii iska difaaco oo ku dilay marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in sidaasoo kale aad noqoto haddii walaalkaaga muslimka ku soo weeraro zaman fitno iska difaacin ha ku dileen aduguna xagdaraad ku dhimatay iyo dulmi oy naxariista ilahay baad u hoyatay asaguna gacanku dhigla weeyaan cadaabka ilahay baa sugaya waaya cumaan ibn cafaan markii ay soo weerareen qoladii buqaadda ahaa addoomihiisii guriga joogay oo fara wuxuu ku yidhi man alqaa silaaxahu fa huwa xor sidaa darteed ka daayeen sidii baa lagu dilay sayd cumaan radi allahu cid ku inkirtay sayd cumaanna arrinkaa ma jiro oo tii wuu khaldanaa muxuu isu difaaci waayo maxaa waa zaman fitna dhiiggii unbaa sii badanaya iyo dilkii muslimiinta isdilaya qof kale inaad difaacdo addafc can hayri qof kale oon adiga ahayn oo naftiisa la dilaya inaad difaacdo sida naftaada inaad difaacdo unbay la mid tahay xukunkii aan soo tilmaamayna markuu waajib noqonayna waajib uu noqonay marka uu waajib uusan noqonayn waajib ma aha oo markii maalan qof gaala uu soo weeraro inaad difaacdo waa waajib qofka muslimka haduu gaal soo weerar inad difacdo waajib neef hadduu soo weerar inaad ka difacdana waa waajib laakiin muslimkan hadduu soo difaaco waajib maaha inaad ka difacdo qiil baa wuxuu leeya maye qof kale haddii naftiisa lagu socdo waa waajib in la difaaco maxaa ado naftaada waad iihaar baad samayn kartaa laakiin qof kale iihaar uma samayn kartid walaa yajibu dafcu difaaciddii ma waajibayo can maalin xoole in la difaaco wayajib waxaa waajiba can bucin buci in la difaaco wakadaa saasoo kale nafsu naf in la difaaco ayaa waajiba qasadaha uu qastay naftaasi kaafirun gaal aw bahiimatun ama neef laa muslimu muslim hadduu qasta maya fi ladhari muctamad haddaan qabano wadafcu in la difaaco can hayrihi qof kale oo ayrkii inuu qofkii difaaco ka huwa ay ka dafci inuu difaacay la mid tahay can nafsihi naftiisa walow saqadat hadday soo dhacdo jaratun jalxad walam tandafic aysan ku joogsanin oo aysan ka joogsanin canhu xaggiisa ilaa bikasrihaa inuu jabiye mooyaane daminahaa waa uu magdhabeeyaa fi laصaxi muctamad aan qaban jalxad baa ku soo dilaan disha jalxad weyn si kalena difaaci karo inuu jabiye mooyaane markaasuu waxa wey dhagax ku dhuftay ama bur buu ku dhuftay sidaas ku kala jabtay waa magdhabaya ilasax oo maxaan u dhihi weynay sidii saailka aan u nidhi waxa weeye haddii iska difaaco oo sidaa ku dhinto damaan ma jiro maxaan jalxaddan saa u dhihi weynay ilan jalxaddan qofka iyadaa kusoo dilaandishay maxaa yeele jalxaddu ma aha wax caqli leh ikhtiyaar ma leh iyadu waa xoolo xoolahanna haddii mar uu yani naftaada ka difaacaysay oo sida aad ku burburiso waad magdhabaysa waxay la mid tahay sida qof daruro ay u qabatay inuu cuno cunto qof kale baahi baa u qabatay wuu cunayaa bikayri idnihi waana wuu magdhabaya walow saqdat hadday soo dhacdo jaratun jalxad ama ashuun walam tadafic qofkii aysan ka joogsanin canhu xaggiisa ilaa bikasra inuu jabiye mooyaane kasaraha halka usoo qadar uu jabinaya oo daminaha waa unu magdhabaya fi lasax wayudfacu waa lagu difaacayaa asaa'ilu qofkii horarka ahaa bilakhafi kolba kii fudud shayga fudud baa lagu difaacaya fain amkana hadday suurto gasho in layskaga difaaco bikalaamin hadal wastiqaafatin iyo qayladhaan xaruma waxaa xaaraana kolka ayada addarbu inuu garaaco aw amase amkana waxaa suurtooday inuu iskaga difaaco bidarbin garaac biyadin gacanuu ku garaaco xaruma waxaa xaaraana sawtun ul inuu iskaga difaaco aw amase bisawtin ul inuu iskaga difaaco ayaa yani suurtagal noqotay xarum xaarana casan qool ama budh weyn inuu iskaga difaaco ama mase amkana waxaa suurooday biqaci cudwin xubin inuu ka gooyo xarum waxaa xaarana qatlun inuu dilo fain amkana hadday suurowdo harabun inuu ka baxsado cararo falmadhabu muctamad waxaa weeye wujuubuhu cararkaasi inuu waajib yahay wa taxriimu qitaalin dagaalkii kolkaa inuu xaaraan yahay halkan wuxuu ku tilmaamayaa saa'ilkii sida la iskaga difaacayo saa'ilka marka lagu leeyahay haddii aad disho waa hadob macnaheedu maaha inaad marka u horeysaba judha horeysaa kaga dilkiisa ee tadaruj baad samaynaysaa sida u fudud alakhafa akhaf baad iskaga difaacaysa marka horeysa hadday suuragal tahay inaad hadal iskaga difaacdo hadalkii baad iskaga difaacaysaa hanjabaad waad hanjabaysa waad u cagajuglaynaysa hadduu intaa kaaga hadho lilahi اamd hadduu ku hari waayo ood khayradaan iskaga difaaci karto oo dad kale u qaylinayso waxa wey taas ayaa waajib ah oo markaa waa xaaraan inaad u gacan qaato haddii ay suurtagal tahay inaad isku difaacdo gacan xaaraan weeye inaad markaa ul iskaga difaacdo hadday suurtagal tahay inaad iskaga difaacdo ul yar waa xaaraan inaad qool weyn ama bur weyn iskaga difaacdo hadday suurtagal tahay inaad xubin ka jarto ama gacan tusaalaha waxaa xaaraan ah inaad disho marka u dambaysa weeye dilku dee si kaleo ad iskaga difaacdaysan jirin inaad disho mooyaan dee markaa waa dilaysaa dilka suwartiisa waxaa ka mid ah qofkan haddii maala asagu hubaysan yahay qori buu wataa xabadduu kugu ridaya u ku tooganaya adigna qori baad sidataa qofkan asagaa ku soo weeraray waxaad og tahay haddii aad qoriga aad ku dhaawacdo ama aad garab mariso inuu asagoo ku dili markaas kale dilka waa daruura inaad markaas kala disho xaaladaasoo kale hali si kaleoo isku difaacda ma jirto haddii aslida dhaawac buu kaaga hadhay oo dee haddaad dhulka dhaawacdo de waa nin fulayahoo qori buu iska tuuri de markaa dhaawaca waan soo ma haddii laakiin si kaluna suuragal ahayn inaad iskaga difacdo inaad disho maya markaa waa dilaysaa hadday suurtagal tahay inaad cararto ood baxsato ka baxso waa waajib inaad carartaa inaad la dagaasho markaa waa xaaraan maxaa yeeley adiga waxaa lagu faray alakhafa alakaf inaad iskaga difaacdo alahwan falahwan maxaa yeelay dilkiisu waa daruura wa daruuratu e tuqadaru biqadariha daruurada qadarkeeda lagu qadaraya adigoo heli kara wax fudan isku difaacdo wax culus maxaad u adeegsanaysa oo naftan aad u dilaysa wayudfacu saa'ilu kii horarka ahaa waa lagu difaacayaa bilahaf kolba shayga fudud fain amkana haddii suurowdo bikalaamin hadal inuu iskaga difaaco wastiqaatatin iyo qiladhaan xarumaa waxaa xaarana darbu garaaci aw amase bidarbin garaac inuu iskaga difaaco biyadin gacan lagu garaaco xaruma xaaraana sawdun waxa weeye ushi aw bisawdin ul inuu iskaga difaaco xaruma waxaa xaaraana casan qoolki aw amase biqaطci cudwin xubin inuu iskaga difaacda xubin goynteed inuu iskaga difaacdo ayaa suurowday xarum waxaa xaaraana qatlun dil fain amkana hadday suurowdo haraban inuu cararo baxsado falmadhabu muctamad waxa weye wujuubuhu inuu arrinkaasi waajibayo wa taxriimu qitaalin dagaalkiina inuu walcubat haddii la qariino yaduhu gacantiisa khallasahaa gacanta wuxuu ku badbaadinaya bilasari kolba kii fudud min faki laxyayhi labadiisa fuq inuu fujiyo wa darbi shidqayhi labadiisa daahan inuu garaaco fain cajaza hadduu awoodi waayo arrinka oo fasallahaa gacantiisii uu xoog u siibo oo fanadarat ay soo daataan aslaanuhu ilkihiisu fahadarun hadar wey qof baa laga qaniinay ninbaa gacantiisa cantuuge afku la galay wuxuu ku badbaadinayaa buu idhi kolba sida fudud laba midkii fudud inuu labadiisa fuq ama labadiisa qal inuu kala fujiyo allaxyayn waa labada lafood ee karkas ku yimaada ama inuu daanka ka garaaco waa fahamti soo maa hadday taa ay soroo weydo inuu kaga gacantiisa kaga badbaadiyo gacanta kala baxo afkiisa oo markaa gacantii xoog afkiisa oga soo dhufto oo ilkihii ay ka soo daataan waa hadow arrinkani wuxuu dhacay wakhtigii nabiga calayhi isalaatu wasalaam nin baa nin kale gacantiisa afka la galay oo ruugay dabeetna ninkii kale si ugala baxo u waayay gacanti gacantuu ka soo dhufta afkiisa dabeetna ilkii baa ka soo daatay ninkii nabigu u tegey calayhi salatu slam wuxu uhi ya rasuula allah ninkan ilkii bay ka daadiyey markaasaa wuxuu idhi ayaqdimu axadukum yadda akhiihi kamaa yaqdimu اlfaxr laa diyata lak axadkiin ma wuxuu ruugaya oo raamsanayaa gacanta walaalkii sida awrku wax u raamsadoo wax magood leedahay ma wax magood leedahay ma jirto wuxuu idhi walcudat haddii la qaliiliyadu gacantiisa khallasa wuxuu ku badbaadinaya bilashali ka fudud min faki laxyayhi fuqiisa inuu fujiyo labadiisa fuq inuu fujiyo wa darbi shidqihi labadiisa daan inuu ka garaaco fain cajaza hadduu arrinkaa awoodi waayo inuu gacanta ku badbaadiyo fasallahaa dabeetana gacantii uu xoog u dhufto oo fanadarat ay soo daataan asnaan wilkiisu fahadrun hadar weye waman nudira qofkii la eego ilaa xuramihi maxaarimtiisa dumarkiisa qofkii la eego fii daarihi gurigiisa ku sugan min quwatin daaqad laga soo eego aw naqbin ama duleel camdan bareeq looga soo eego oo faramaahu kii agay uu tuuro bikhafiifin shay fudud ka xasaatin sida qururax fa acmaahu uu indhihii tiro qofkii amase asaaba ku dhaco qurba caynayhi labadiisa indhood meel u dhow oo fajaraxa uu nabar uu u geysto maata dabeetana uu dhinto fahadrun hadur weeye bishardi cadami maxramin maxram u joogin qofkaa eegaya wa awjati bishardi cadami maxramin maxram inuusan u joogin wa zawjatin iyo xaas linaadiri kaa eegaya halkaa uu eegaya inaysan iyo maxaarimtiisa joogin qiila waxaa yidhi wastithaari اlxurumi wabishardi cadam istitaari اlxurami maxaarimtii dumarkii inaysan asturnaynna waa shardi qiila waxaa la yidhi waindaari waindaarin iyo digniin wabishardi indaarin uu digo shardigeeda qabla ramyihi intuusan dhagaxii ku tuurin ka hor wuxuu idhi qofkii dumarkiisa xuram waxaad uga jeedaa dumarkiisa ama ahaadaan xaasaskii ama addoomihii ama yani dumarkii maxaarimtiis ehelkiisa ah sida walaashii iyo hooyadii iyo wixii la midkaa qofkii laga soo eego xurantiisaas ku sugan gurigiisa meel daaqada laga soo eego ama meel duleesha guriga laga soo eego qofka soo eegayana barheer ugu soo eegaya arrinkaas isla markaa dhagax ku tuuraa faramaahu dabeetana dhagax khafiifa ku tuuraa bikhafiifin baa layidhi dhagax weyn hadduu ku tuura kuma jirto dhagax yaroo khafiifa sida dhagaxa farganko kale ayuu ku tuuray qofkii ishii uu kaga dhacay waydha beelay ama meel ish u dhow uu kaga dhacay wuu dhaawacay dhaawacii buu dhintay waa hadr maxaa yeele xadiid baa ku soo arooray wuxuu nabigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam low iطalaca axadu fii beytika walam ta'dan lahu faxadaftahu bixasaatin fafaqa'ta caynahu maa calayka junaax muttafaq calayh haddii qof uu gurigaaga soo eego adigoon u fasixin dabeetana aad ku tuurto quruurax ood isha ka soo rido wax dembi oo dushaada ah ma jiru nebigu alayhi الsalaaةu wasalaam laakiin arrintaasi shuruud bay leedahay shardiga koobaad qofkan soo eegaya inuusan maxram ku lahayn ama xaas u jooga halkaa uu soo eegayo xaaskiisa waa joogin iyo qof maxaarimtiisa ka mida ah, kale maxaa yele laga yaba inu u qasdayo inuu eego ama xaaskiisa inuu eego shubhay noqonaysaa markaa iil baa wuuu leeyahay wasitaari اxurum waxaa kaloo shardi ah dumarkaas inayn asturayn mar hadday asturayiin qofkan muxuu eegay cawraba ma aragin laakiin qiilkani waa daciifo sida muctamadka ah shardi maa arrinkaas maxaa yaele xadiidku waa caam qiil kaloo labaad baa wuxuu leeyahay waxaa shardi ah in loo dugay intaan la tuuri kahor waman qofkii nudira liabi ilaa xuramihi dumarkiisii fii daarihi gurigiisa ku sugan min quwati daaqad laga soo eego oo naqbin ama duuleel camdan barheer loo soo eego fanabaahu dabeetana ku tuura kaa soo eegaya bikhafiifin wax fudud ka xasaati sida qururax facmaahu dabeetana indha tira oo mase asaaba asiiba oo ku dhaca qorba caynihii labadiisa idhood meel ku dhow fajaraxu dabeetana dhaawacaa oo qururuxii baa dhaawacayo famaata dabeetana uu dhintaa fahadarun kaasi waa hadur bishardi cadami maxramin maxrim inaysan u joogin wa zawjatin iyo xaas linnaadiri kaa soo eegaya qiila waxaa idhi wastitaari اxurami maxaarimtaasi dumarkaasi inaysan asturaynna waa hardi wastitaar ay bishardi cadami istitaari اxurami maxaarimta inayna asturaynna waa shardi qiila waxaa la yidhi indaarin wabishardi indaarin digid shardigeed qabla ramiyi intuusan tuurin ka hor walow cazara hadduu tacsiiriyo weliyun weli hadduu tacsiiriyo wa waalid iyo nin madaxa wa zawjun zawj xaaskiisa u tacsiiriyo wa mucaliman mucalim ardaygiisa u tacsiiriyo famadmuunun tacsiirkaasi waa la magdhabayaa waaya halkan damaan wulaad ayuu ka guda galay iyo wixii la hadmaado weli ayaa maxjuurkii ilmihii uu mas-uulka ka ahaa ee weligii uu ahaa ayuu tacsiiriyey wuu garaacay isagoo edbinay ilmihiiba edbintii u dhintay ama nin madax ayaa oo maala qaadi ah ayaa qof taiirinaya qof buu tacsiirinaya tacsiirtii buu dhintay zawj baa xaaskiisii garaacay edbin buu u garaacay maala naashis ahayd oo ku madax adagtay dabeetana wuu garaacay garaacay bay u dhimatay macallin baa ardaygiisii yaraa ayuu garaacay dabeetana wuu dhintay waxaasoo dhan waa la magdhabayaa tacsiir madmuun weeyaan tasiirku saan hore usoo sheegnay hadduu halaag ka dhasho waaya marka mag ayaa ka waajibaysa waa diyatu shibhi camd ayayna ku waajibaysaa maxaa yeelay tacsiirka waa la fasaxay laakiin bishardi salaamati alcaaqiba caaqibada inay nabad gasho ayaa shardigu ahaa ta'diibkana maqsuudkuna wuxuu ahaa ta'diib in qofka la edbiyey in la halaagoo la dilo maqsuud ma ahayn marka hadduu halaag soo baxo waxaa muuqata qofkan xaddii loo fasaxay inuu dhaafay macalinkan ilmaha dilaya kow kaga siinaya ama ninkan xaaskiisa dilaya de waxaan edbin maha waa dil marka wuu magdhabaya magteeda uu bixinaya walow casara hadduu tacsiiriyo weliyun weli ilmihii uu weliga u ahaa wawaalin nin madaxa sida qaadiga oo kale uu tacsiiriyey qof wa zawjun zawj xaaskiisa wa mucallimun mucallim ardaygiisa famadmuunun tacsiirkaasi waa la magdhabaya walow xadda hadduu xada muqadaran tacsiir muqadar ah oo la qadaray falaa damaana damaan ma waajibayo walow duriba haddii la garaaco shaaribun mid khamri cabbay binicaalin kabo wa iyaabin iyo maryo falaa damaana damaan ma jiro cala saxiix cutuur haddaan qabanno wakadaa sidoo kale arbacuuna sawdan afartan ul haddii lagu dhufto cala almashhuuri muctabar haddaan qabanno ow amase janada wuxuu karbaashe imaamkii akar wax ka badan afartankii wajaba waxaa waajibaya qistuhu wixii kaga soo hagaagayay aarkaas bilcadadi xagga tiradeedoo la eegaya wixii magta kaga soo hagaagaya wa fii qowlin qowlba wuxuu leeya maye nisfu diyatin mag niskeed baa waajibaya walow xadda muqadaran qof baa imaamkii ayaa xad oofiyey xad muqadar ah sida maala xadduqadaf oo kale siddeetan karbaash ba qofkii aadifkaa ku dhuftay maxduudkii qofkii laxaday baa dhintay ma magdhabaya ma magdhabaya falaa damaan wax magdhabo lagu leeya ma jirto laa qisaas walaa diya bilijmaac culamada arrinkaa wa isku waafaqsan yihin lianna alxaqa qatalahu xaqii baa dilay qofkan marka hore asagaa dembigii la yimid xaddii ilaahay noo fasaxay ayaan ku ognay qaacidadana waa kay tilmaamaysa almutawalidu min ma'duunin fiih hayru madmuum nin khamri cabbay ayaa lagu karbaashay kabo iyo maryo wax magdhawa ma ka waajibaya maya wax magdhawa ka waajibaya cala saxiix ma jiro waay sida kale baan loo magdhabay sidoo kale afartan sawd afartan ulood hadii lagu dhifto meeshii kabaha iyo maryaha lagu karbaashi lahaabaa afartan ul lagu dhiftay ninkii khamriga cabay sidii ku dhintay wax damaanaya male cala lmashhuur maxaa asxaabta arrinkaa waa isku waafaqsan yihin asxaabta waxay isku waafaqeen in shaarib alkhamr afartan la karbaashayo bale nas baa ku soo aroorayba nebigu alayh salaam uu afartan karbaashay khamriga cabe haddii afartanka laga badiyo ka war afartankii waaba laga badiyo waxbuu ku daray waxa ziyaadadan waxaan waa tacsiir sidiiba ku dhintay karbaashka intaa ziyaadada ah wixii magta kaga soo hagaagaya nisbe ahaan ayaa waajibaya tusaale ahaan wuxuu ku dhuftay konton karbaash qofkii khamriga cabbe afartan ba ahayd sooma xaddu tobankaana tacsiir ba ahayd waaya toban baa ziyaada ah tobankaa maxay ka tahay kontonkii waa khumus soomaa waa boqolkiiba labaatan boqolkiiba labaatan magti ayaa waajibaysa hadduu nin ahaa labaatan halaad ayaa la bixinaya wajaba qisduhu bilcadad waa taas macnaheeda waxaa loo qaybinayaa cadadkii uu karbaashay intaa ziyaadada ah nisbadeeda ayaa la eegaya iil ba wuxuu leeyahay fii qowlin niصfu diyatin magta niskeedaa waajibaya oo waxaa qofkan uu ku dhintay wax ma'duun ah iyo wax madmuun iyo waxaan madmuunahayn markaa loo qaybiyo nisi nisun ha loo kala qaybiyo ziyaadadu intay tahay laeegi mahayo ziyaadadu intay tahay la eegi mahayo ha yaraata ha badnaato nisu diya ma waajibaysa qowla saasuu leeyahay walow xadda hadduu xado muqadaran xad la qadaray falaa damaana damaan ku waajibi mahayo imaamkii walow duriba haddii la garaaco shaaribun kii khamriga cabay binicaalin kaba wahiyaabin maryo falaa damaana damaan ma jiro cala asaxiix wakadaa saasoo kale arbacuuna sawtan afartan karbaash afartan ulood haddii lagu dhufto cala almashhuur sida muctamadka ah aw aar ama inka badan baa lagu dhuftay kii khamriga cabay wajaba waxaa waajibaya qisduhu qisduulakari intaa badan yani ka badan afartankii qisdigii intii kaga soo eegaysa magta bilcadadi iyadoo tirada la eegayo ii qowli qowlba wuxuu leeyahy mayad ismi diyatin baa waajibaysa wayajriyaani labadan qowl waxay ku dareerayaan fii qaadifin mid wax qadfoo julida la karbaashay axada waamaaniina koob iyo siddeetan la karbaashay labadan qowl ee u dambeeyey ee qowlla uu lahaa haddii qofkii khamriga cabbay wax ka badan afartan lagu dhufto waxaa ka waajibaya intaa ziyaadada ah iyadoo cadadka la eegayo qowl uu yidhi maya nisfu diya ayaa waajibaysa waxay ku dareerayaan qof qaadif ah oo qof kala qadfay oo imaamkii uu karbaashay koob iyo siddeetan hee jaldo siddeetan bay ahayd soo ma hal buu ku daray sidiiba ku dhintay qowlkii hore wuxuu leeyahay waxaa waajibaya juzun min waaxidin wa amaaniina juzan min adiya magtii ayaa koob iyo sideetan loo qaybana waaxid ka mid ah waajibaya waa qowlka hore muctamadka ah qowlka dambana wuxuu leeyahay d ayaa waajibaysa niu d ayaa waajibaysa wayjriyaani labada qowl way ku dareerayaan fi qaadifi mid qadfo julida la karbaashay axad waamaaniina koob iyo sideetan walimustaqilin qofkii waxa weeye arrinkiisa u madax bannaanaa waxaa xaq u leeyahay qaطcu silcatin buro inuu iska gooyo ilaa makhuufatan inay tahay mooye buro laga cabsi qabo laa khaطara wax khataraysa ku sugnayn fii tarkiha in la iska daayo aw mase alkhataru khatarta fii qadciha goynteeda ku sugan ayaa agaru badan waliabin aabbihim wuu xaqu leeyahay qacuhaa burada inuu ka gooyo min sabiin ilma yar wamajnuuni mid waalal maca alkhatari khatar maceed in zaada hadduu ka badan yahay khataru tarki khatarta ka tegitaanka hadduu ka badan yahay khatarta in loo daayo laa lisulaanin sulaankii laakiin madaxweynihii ama qaadigii xaquma leh inuu ka gooyo ilmihii yaraa ama kii majnuunka ah walahu wuxuu xaq u leeyahay kii la soo sheegay aabbihii awowgii wali suldaan iyo suldaankiiba qaطcuhaa burada inay ka gooyaan ilmihii yaraa bilaa khatarin khatar la'aan wafasdun inay sarsaraan waxijaabatun inay toobiyaan falow maata ku dhinto ilmihii bijaa'isin wax bannaanoo min haada arrinkan aan soo sheegnay ka mid ah falaa damaana damaan walow facala hadduu sameeyo sulaanun sulaankii bisabiil ilma yar maamunica wii la diiday fadiyatun mag baa markaa waajibaysa muqaladatuna la adkeeyey fii maali xolihiisa ku waajibaysaa halkan wuxuu ku tilmaamayaa masaa'il mutafaric ah wuxuu ihi qof mustaqil oo arrinkiisa u madax bannaan waa qofkii xorka ah ee baaliqa ee caaqilka ah waxaa u bannaan inuu iska gooyo buro jidhkiisa ku taalla waa ka soo baxa way bannaanta ilaa inay tahay mooyaan buradaasi buro khatar ah haddii la gooyo khatar baa ka dhalanaysa dhakhaatiirtu waxay dhaheen buradan xidid baa haysata haddii la jaro halbowlihii baa furmaya qofkiina inuu dhinto halisa markaa uu iska daynaya haddii aysan wax khatar ah in la ku sugnayn haddii la gooyana khatar baa ku sugan haddii iska daayana wax khatara kuma sugna markaa ma bannaan inuu iska gooyo ila qofka naftiisa ma halaagi kare ama in la daayana khatar baa ku sugan in la gooyana khatar baa ku sugan lakiin khatarta goynteeda ayaa ka culus khatarta in laiska daayo markaana ma bannaan inuu gooyo labada xaalaba ma bannaan maxaa yeelay labada xaalaba waxaa ka dhalanaysa naftiisu inuu haraago taasna ilahay baa inaga reebay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna halaaga ku tuurinu ilahay haddii in uu iska daayo ay ka khatar badantay inuu gooyana ama islegihiin khatartu daynta iyo goynta markaana way u banaantahay inuu gooyo inuu iska daayo labadaba u inuu iska goyna u inuu iska daayana u banaantahay ilmihii yaraa ama kii waalaa ciddii mas ahayd gaar ahaan aabbaha iyo awow labadaas xaq bay u leeyihiin in ay ka gooyaan burada burada ilmaha yar ku taalla ama kan waalan haddii khatar ay jirto in loo daayo isla markaa khatarta daynta ayaa ka culushee in laga jaro khatarta daynta ayaa ka culus khatarta goynta marka inuu ka jaro way u bannaanta laakiin sulaankii qaadigii hadduu mas-uul ka yahay isagu ilmihi yaraa ah, xaq uma leh qof aan aabbiya u ahaynna kama jari karaan sida wasigii iyo walaalkii iyo kama jari karaan haddii marba khatar ay jirto marba hadday khatar jirto kama jari karaan laakiin sulطaanku wuxuu aq u leeyahay ilmihii yaraa inuu ka jaro buradii haddaysan wax khatar lahayn goynteeda hadaysan wax khatar lahayn u ka jari karaa lakin hadday khatarba jirto kama jari karo sidoo kale waxaa u bannaan aabbihii iyo awowgii iyo suldaankiiba intaasoo dhan waxa u bannaan ilmihii yaraa inay toobiyaan inay fasti u sameeyaan fastiga waa talaantalkii ama in la sarsaro dhiigi laga keeno sida caafimaadkiisa loo ilaaliyo haddii ilmihii uu dhinto waxyaabihii aan soo sheegnay ee jaa'iska ah sida maalan talaantalkii buu dhintay ama sarsaridii ama toobintii ama buradii dee khatarta aan lahayn buu dhintay wax damaano markaa waajibaya ma jiro filasax haddii suldaankii uu sameeyo ilmihii yaraa uu ku sameeyo wixii aan soo diidnay ee maalan buradii khatarta ahayd ayuu ka gooyey waxaa ku waajibaysa mag muqallad ah ayaa xoolihiisa ku waajibaysa waa shiba camd wlmustailin qofkii arinka naftiisa u madax banaan waxaa u bannaan qaطcu silcatin buro inuu iska gooyo ilaa makuufatan mid laga cabsi qaba mooyaane laa khaطara makuufadaasoo laa khatara wax khataraysa ku sugan fitarka in la iska daya mase alkhataru khatar ayaa fi qaciha goynteeda alkhataru khatarta ku sugan fii qaciha goynteeda ayaa aksaru badan waliabin aabihi waxaa u bannaan wajadin awowgii qacuhaa silcadaas inuu gooyo min sabiili ilmayar wamajnuuni mid waal maca alkhatari khatarta maceeda zaada hadduu badan yahay weeye khataru tarka tegitaanka khatarteedu laa lisuldaani suldaanka ooma bannaano inuu markaa iyada ka gooyo ilmihii walahu waxaa u bannaan kii aan soo sheegno aabbihii awowgii ah walisuldaani iyo suldaankiiba qacuhaa silcadii inay ka gooyaan ilmihii yaraa ama kii waa bilaa khatari khatar la'aan hadday tahay fasdun inay sarsaraan baa u bannaan waxijaamatun inay toobiyaan falow maata hadduu u dhinto kii laga gooye bijaa'izin wax bannaan oo min haada kanaan soo sheegnay ah waa fasdigii iyo xijaabadii wax la midka ahaaye fala damaana magdhow markaa ma waajibaya fi lasax walow ucila walow facala hadduu sameeye suldaanun qofkii qaadiga ahaa ama mas-uulka ahaa bisamiil mayl hadduu ku sameeye maamuuc wix la soo diiday fadiyatun mag baa waajibaysa muqaladatun la arkay fii maali coliisa wmaa wajaba wixii ku waajiba bikhaطأi imaami imaam gafki fii xadin xad uu ku gafay aw amase xukmin xukm uu ku gafay calaa caqilati caqiladiisu khata saaran yahay wa fii qowlin qowlba wuxuu leey maye fii beyt اlmaali beyt اlmaalka ayaa lagu yeelanaya wuxuu idhi imaam wixii uu ku gafo oo xad ah ama xugum ah gefka wixii ka dhashee magdhow ah caaqiladiisa lagu leehay imaamku waa qaadigii dad kale xukumay xad hadduu ku gafo ama xugumu ku gafo wixii damaana ka dhalinayay caaqiladiisaa lagu leeyahay tolkiisa qowlba wuxuu leey maye baytumaalkaa lagu leeyahay maxaa yeelay khada'a qaadigu wuu badan karaa maadaama waqaa'icda loo soo bandhigay ay badan tahay marka taasina culays bay caaqiladiisa u keenaysaa walow xadahu imaamkii hadduu xado qof bishaahidayn laba markhaati uu ku xado fabaana ay soo caddaadaan cabdayni laba addoon oo mase dimiyeyni laba dimi oo mase muraahiqayni laba waxa weeye qaangaar ku dhowaaday fain qasara haddii uu ka gaabiyo fii ikhtibaarihimaa baarbaaritaankoodii fadamaanu magdhowga calayhi asagaa lagu leeyahay wailaa haddii kale uusan ka gaabinin falqowlaan labadii qowl baa imaanaya halkan fain dammannaa haddii magdhowgii aan saaro caaqilatan caaqiladi oo mase biita maalin biita maalkii falaa rujuuca noqosho ku waajibi mayso falaa rujuuca lagu noqon maayo cala dimey labadii dimi walcabdayn labadii adoon fi asax haddii qaadigii uu qof uu ku xado bishaahidayni laba markhaati ah labadan markhaatiga ah wuxuu moodayey in ay shuruuddii shahaadada ku dhanta dabeetana waxaa soo caddaatayba inay addoommo yihiin addoomuhuna markhaati ma galaan ama laba gaal oo dimiyeena ama laba muraahir dee muraahiquna qaangaadh ma ah markaa markhaati ma galo marka waan eegaynaa ila qof buu dilay soo maah oo xaddi ku ogay waxaan eegaynaa labadan markhaatiga ah miyuu baaday mise muna baadh hadduu ka gaabiyey baaditaankooda uusan baadhinba markaa magdhowa asagaa lagu leehay qofkaa magtiisa asagaa lagu leehay haddii laakiin uusan ka gaabinin baaditaankooda uu hubiyey falqowlaani marka labadii qowl baa meesha imaanaya labada qowl waa kuwe in damaanka lagu yeelanaya caaqiladiisa iyo in damaanka lagu yeelanaya baytilmaalka waxaana muctamad ahaa in damaanka lagu yeelanaya caaqiladiisa marka magdhow baa lagu leeyahy marka haddii haddaba caaqiladii aan dhahno way magdhabaysaa ama baytilmaalkii aan dhahno wuu magdhabaya waa qowlkii labaade labadii dimi ama labadii addoon maadaama ayagu ay sabab u ahaayeen arrinka ma lagu yeelanayaa rujuuc oo ma lagula soo laabanaya wixii la magdhabay maya ayago wa way ka markhaati kaceen ahliyadooda maa maane ayagoo waay arkeen bay ka markhaati kaceen ayaga maa loo raacanaya ahliyadoodii maa maan taasna ayada ma taalo ayaga ma taalo qaadigaa la rabay inuu he hubiyo arrinkaas oo haddaysan ahl ahayn uusan markhaatigooda qaadanin marka wax ayaga loo raacanaya magdhowgii ma jirto waman qofkii xajama qof kala toobiya oo mase fasada sarsaraa biidnin iidan ku sarsaraa ama ku toobiya lam yadman u magdhabayo waaya qof baa qof kala toobiyey idankiisuna ku toobiyey ama wuu sarsaray dhigbu ka keenay dabeetana sidiiba qofkii hee u dhintay ma magdhabaya ma magdhabaya maxaa yeelay asagaa u fasaxay idankiisa ayuu ku toobiyey ama ku sarsaray wاlidnu yunaafi damaan waa kii qaacidadu ahayd wa qatlu jallaadin qof jallaada waa qofkan xadda oofiya ee qaadiga la shaqeeya jallaad dilkiisa wa darbuhu garaaciisa biamri اlimaam imaamka amarkiisa uu wax ku dilo ama ku garaaco ka mubaasharaة اimaam imaamka mubaasharadiisay la tahay waase goorma in jahla hadduuna ogeyn dulmahu dulmigiisa khaأgafiisa ilaa haddii kale oo dulmigiisa u ama khaladkiisa u ogaa falqisaasu qisaaskii wاdamaanu damaankii calى اljallaadi jallaadkaa lagu leeyahay in lam yakun hadduusan jirin ikraahun khasbid imaamkuusa khasbin jallaadka waa qofka xadka ku dadka dilka uu dadka dilayo ama garaac garaacayo amarka imaamkan uu ku fulinayo qaadiga amarkiisa ku fulinayo ama madaxweynaha amarkiisa ku fulinayo waxay la mid tahay sida asagoo madaxweynuhu hee gacantiisu qofkan ku dilay ama uu ku garaacay taa macnaheed waxaa weeye damaanka waxaa lagu yeelanayaa qofka amarka siiye jallaadka ilan jallaadku waa aaladiisii aaladiisii wey waaya waa haddiise jallaadku usan ogeyn inuu imaamku uu khaldan yahay ama u aalim haduusan ogeyn wayaan marka dembiga waxaa iska le qofkii amarka siiyey ee yidhi qofka dil ama xadda ku oofi haddii laakiin uu ogaa inuu imaamku aalim yahay oo qofkan xaqdarro uu ku dilayo qisaastii marka waxaa lagu yeelanaya damaankiiba jallaadka qofka fuliyey qisaasta ayaa damaankii lagu yeelanaya hadday qisaas tahay iyo hadday damaan kale tahay mag tahay waa hadduusan khasbin imaamku hadduusan khasbin uusan dhihin khasab ku fuli xadka marka damaanka asaga lagu yeelanaya maxaa yeelay laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq addoon laguma adeeco macsida ilahi subxaana wa tacaala waqatlu jallaadi jallaad dilkii wadarbu garaaciisi biamri imam imamka amarkiisu wax ku dilo ama ku garaaco ka mubaasharati imam imamka asagoo la baasharay lamata jahli hadduusan ogeyn dulmo dulmigiisa waqad oo gafkiisa ilaa haddii kale uu og yahay falqisaasu qisaaskii wadamaanu damaanka cala jallaadi baa lagu leeyay lam yakun hadduusan jirin karaama khasbin wayajibu waxaa waajiba khitaanu maraati haweeneyda in la gudo bijuزin qayb oo min alaxmati hilibkii ka mida bcala farji farjiga meesha u sarraysa ku suga wاrajuli wayajib waxaa waajibaya khitaanu rajuli ninkii in la gudo biqaطci ma shay goyntii yuqadi daboolaya xashafatahu xashafadiisa bacda albuluqi markuu qaangaadha kadib wayudab waxaa loo sunaya tacjiiluhu gudniinka in la dedejiyo fii saabicihi maalinta toddobaad waaya haweeneyda in la gudo ayaa sunno ah bijuzin min alaxma qayb ka hilibka ama adka yarka ah ee farjigeeda xagga sare kaga yaan in la jaro ayaa sunno ah waaya ninkana gudniinkiisu wuxuu noqonayaa in xashafada waxa weeye waxa qarinaya ee balagta ama hanjafka ah in la gooyo markuu qaan gaadho ayuu waajibayaa gudniinka ninka iyo gudniinka gabadhuba labadaba waa waajib labadaba hee waa waajib say nusuusta er caddaynayso waaya laakiin waxaa sunnaha ninka gudinkiisa in la dedejiyo maalinta toddobaad markuu dhasho laga bilaabo maalinta toddobaad in la gudo ayaa sunno ah wuxuu idhi wayajib waxaa waajibaya khitaanu maraata la gudo biwijuzin qayb min alaxmati hilib ka mid ah anacadki biacla farji farjiga meesha u sarraysa ku sugan biaci ma shay goynti yuqaطi qarinaya xashafatahu xashafadiisa bacda albuluqi markuu qaan gaadhay kadib wayudab waxaa loo sameeya tacjiiluhu gudniinkii in la dedejiyo fii saabicihi ilmaha maalinta toddobaad dhalmadiisii laga bilaabo xilligu dhashay fain dacufa haddii ilmihii uusan awoodi karin can ixtimaalihi inuu qaado gudniinkaas ukhira dib baa loo dhigayaa waman qofkii khatanahu ilmihii guda fii sinin da ku guda laa yaxtamil uusan qaadi karin lazima waxaa ku waajibaya qisaasun qisaas ilaa waalidan waalid inuu yahay mooyaane fain ixtamalahu hadduu qaadi karo oo khatanahu uu gudo weliyun weli falaa damaana magdhow laguma le filasaxi waujratuhu ujradiisuna ujrada gudniinkiisuna fii maali makhtuuni kan la guda xoolihiisa ayuu ku waajibayaa ilmaha gudniinkiisa in la dedejiyaa fiicanoo maalinta toddobaad xilligu dhasha laga bilaabo la gudo ayaa fiican haddii ilmihii uusan qaadi karin gudniinkii oo ilmo yaroo daciif oo jilicsan weyaan haddii la gudana waxaa laga cabsanayaa inuu he khatar galo markaa dib baa dhigayaa ilaa xilli awoodi kara laga gaadho si uusan dhib usoo gaadhin ilmihii adararu yuzaal haddii ilmihii la gudo xilli uu uusan awoodi karin ama uusan qaadi karin gudniinkii qofkii guday qisaas ba ku hadduu og yahay inuusan he ilmihii qaadi karin maxaa yeel asaga khatar geliya ilmihii inuu yahay mooyaan qofkaas guday waalid hadduu waalidkii yahay markaa dee qisaas laguma leh laakiin diya muqallaba ayaa lagu leeyahay mag baa lagu leeyahay xoolihiisa waaya ama tolkiisaa bixinay uu gudo ilmihii yaraa wax damaanoo lagu leeyahay ma jiro wax damaana oo lagu leeyahay ma jiro haddii macnaha uu qaadi karo weyn ilmihii hadduu qaadi karo oo weligiisi u gudo wax damaana lagu leeyahay ma jiro hadduu guday xilligii dee aan soo sheegaynay maalinta toddobaad ahayd maalan ujurada ama mushqaayadda gudniinkana qofkan la guday ilmaha yarkee la guday xoolihiisa laga bixinaya wayndub waxaa la sunaya tacjiilugu ninkii la dadejiyo fii saabici maalin toddobaad fain dacf hadduu ilmihii uusan awoodi karin can ixtimaalihi qaadidiisa awoodi karin ukhira dib baa lagu dhigaya waman khatanahu qofkii ilmaha guda fii sinin da ku guda laa yaxtamil uusan qaadi karin lazimu waxa ku waajibaya qisaasun ilaa waalidan waalid inuu yahay mooyaane maxaa yeele waalidka looma qisaasi waladkiisa saan hore usoo sheegnay fain ixtamalahu hadduu qaadi karo ilmihii gudniinkii uu xambaari karo ama qaadi karo wakhatanahu guda weliyo weli falaa damaana magdhow ma jira filaa sax waujratu ujratu khitaanka ujradiisu fii maali makhtuuni bay ku waajibaysaa kan la guday xoolihiisa faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fii damaani maa tutlifu lbahaima xooluhu waxay baabi'inayaan man qofkii kaana ah maca daabati daaba maceed aw amase dawaaba daabooyin aw amase dawaaba daabooyin macooda qofkii adamana wuu magdhabaya itlaafaha waxay baabi'iso nafsan naf itlaafaha baabi'inteeday baabi'inaysa nafan nafsan naf wamaalan xoolo leylan habeen wanahaaran maalin waaya qofkii daaba la jiraa ama la socdaa ama ha ahaado ninkii iska lahaa ama mid kiraysta ha ahaado ama mid lagu ammaanaysta ha ahaado ama mid soo cariyaysta wuxuu doona ha ahaado daabadaas asaga kamasuula waxay geysato inta uu gacanta ku hayo asagaa qaadaya hadday naf disho magteeda waa lagu leeyahay hadday xoola baabi'iso xoolaha waa lagu leeyahay habeen iyo maalinba dhibkay geysato asaga ka mas-uula mar hadday gacantiisa ku jirto maxaa asaga laga rabaa inuu ilaaliyo dhibkay geysatana asagaa loo nisbaynaya man qofkii kaana ah maca daabati daaba maced aw mase dawaaba daabooyin macod xoolo weeyaan minauu magdhabaya itlaafa waxay itlaafaha baabi'inteeda baabi'inaysa nafsa naf wa maalan xoolo leylan habeen wa nahaaran maalin walow baalad hadday kaadido daabadii aw mase raad ay digayso biariiqi jidka dhexdiisa fatalifa ku dhinto bihi shaygaas kaadida ama digada ah nafsu naf aw mase maalun xoolo fala damaana magdhow ma jiro daabadii baa dariiqii ku kaadiday ama dariiqii bay waxa wey ku xaartay dabeetana kaadidii ama digadii ayaa waxaa ku siibtay qof ku silbaday uu dhintay waxa wey wax damaan ah oo ka waajibay ma jiro hadday xoolo ku burburaanna sidoo kale wax damaan oo ka waajibaya ma jirto maxaa yele ariiqa arrinkaa ka bannaan mahayo qofkiina de si kale oo daabada uga ilaaliyo kaadidii saxradii ma jirto dee la dhihi maayo kiish dabada ugu xidh waa arrin adag weya sidaa darteed wixii dee arrinkaa ka laasima wax magdha oo lagu leeyahay qofki iskalaha daabada ma jiro laa yukalif اllahu nafsa ilaa wusca wayaxtarisu iska ilaalinaya qofkii daabada saaraa cama shay laa yuctaadu aan la caadaysan karagdin sida orod shadiidin oo daran fii waxalin dhooba dhexdeed fain khaalaf hadduu khilaafa dabin waa magdhabaya maata walada min wixi ka dhasha qofka daabada la socda oo iska ilaalinaya wax kasta oo aan caadi ahayn sida maalan dhooba daran hadduu ku dhex socdo inuu xoog uu daabadii u wado waxaa la mid a ah sida gawaarida o kaleata markaad meel dhoobale ku socoto waa inaad si qunyara u socotaa meel kastaoo khatar ah oo dadkii dhib u keeni karta ila dhoobadani way dulduulaysaa dadkiibay waa wey dhib u geysanaysaa sidoo kale meel saxmada daabada haddii marayso waa inuu qunyar u wadaa gaarigana saasoo kale meel saxmada marka aad ku socota sida suuq oo kale waa inaad qunyar u socotaa waman qofkii xamala xambaara xataman xaabo calaa dahri dhabarkiisa wamase bahiimatin bahiima dhabarkeed faxaka dabeetana xoqaa binaa dhismo fasaqada uu soo dhaco binahaas dabina waa u magdhabaya wain dakhala hadduu suuqan suuq fatilifa ku dhinto bihi bilaطbi xaabadii nafsu naf baa ku dhimatay ow mise maalun xoolo dabina waa u magdhabaya in kaana hadduu jira zixaamun cidhiidhi fain lam yakun haduusan jirin cidhiidhi watamazaqa uu dilaaco awbun mara ay dilaacdo ama jeexanto falaa marka wax loo raacanaya ma jiro ilaa awba acman inay dhoolaa maradii mooyaane wamustadbir bahimati bahimadii mid ka sii jeeda mooyaane fayajibu kolkaa waxaa waajibaya tambiihuka in la baraarujiyo wuxuu ku yidhi qofkii xaabo dhabarka ku xambaaraa dhabarkiisa ama daaba dusheed xaaba ku xambaara dabeetana xaabadiibaa waxay xoqday dhismo dhismihiibaa soo dhacay wuu magdhabaya maxaa yeeley asagaa talafka gacantiisa ku geystay ficilkiisa waay haddii uu suuq galo asagoo xaabadii xambaarsan ama daaba dusheed buu saaray maalan yacni gaadhi bay ama waxay saaran tahay dameer xaabadaas naf baa ku dhimatay xaabadii ama xoolaa ku baaba'ay wuu magdhabaya goormuu magdhabaya laakiin haddii zaxaam cidhiiri uu jiro hadduu cidhiiri uu jiro wuu magdhabaya hadduuse laakiin cidhiiri jirin oo xaabadii ay mara soo qabsato maradii ay jeexanto ama dilaacdo ma magdhabay maxaa yeele qofkaa dee marada iska leh ayaa gaabiyey maadaama dariiqu waasic iyo cidhiiri uusan jirin xaabada xambaarsa inuu ka fogaaday ahayd bannaankii mara maradiisa xanan ma xagtee dhaha soomaalidu haddii laakiin qofkan eh, maradiisa ay dilaacday ama xaabadu ay jeexday uu yahay qof indhoolo ah ama qof sii jeeday oo de aan arkaynin de xaabadan la soo wado markaa waxaa waajib ah eh, in la baraarujiyo qofkaas ayaa waajib ah hadduusan baraarujinin oo qofkii indhoolaha ahaa ille qofki indhoolaha iskama arkaye uu jiiro oo sidaa uu maradii kaga dilaaciyo ama qof sii jeeda uu maradii ka dilaaciyo marka waa maga dhabaya maxaa yeele qofkan de asagaa ka gaabiyey inuu baraarujiyo wainama yadmanu qofkii neefka iska lahaa wuxuu magdhabayaa wixii neefkiisi uu geysto dhib ah idaa lam yuqasir hadduusan gaabinin saaxibulmaali kii xoolaha u saaxiibka ahaa fain qasara hadduu gaabiyo wadaalika arrinkaasina musawiran waxaa lagu suureeyey bian wadacuu xoolihiibuu u bandhigay biariiqin jid aw caradahu ama wuxuu u bandhigay lidaabati daabadii falaa markaa magdhow ma waajibayo wuxuu ku yidhi qofka daabada iskale markaan leenahay wuu magdhabayaa wixii ay daabadaasi ay geysatoo dhib ah waa haddii ninkii xoolaha iska lahaa uusan gaabinin haddii laakiin ninkii xoolaha iska lahaa isagu yani gaboodfalka uu iska leeyahay tusaalaan xoolihiisi wuxuuba dhigayba jidkii daabadu ay maraysay ama daabadiibuu hoos dhigay asagaa u bandhiga xoolihiisii oo dee oo soconaysa gaarigiibuu hor dhigay ama meel dariiqii gawaariday maraysay ama xooluhu marayeen ayuu xoolihiisii dhigay sida kuwan waratada ah miiska miisaska iyo waxaweye wadadii dhigay de laga jiiro qofki ka jiiro de asaga dembiga iskale hadhow lama raacan karo alaabaan iga jiidha iyo ma dhigi karo maxaa asagaa jidkii wadhay meeshii dee goorida maraysa ayuu xoolihiisii dhigay isagaa dayacay marka wax magdhow leeyahay marka ayadaa ma jirto asagaa gaabiyay len xoolihiisii dayacay wain kaanat idaabatu neefku hadduu yahay waxdaa keligeed iyadaa keligeed socotay daabadii faatlafat dabeetan waxay baabiisay zarcan beer aw ayrahu waxaan beerahay nahaaran maalin lam yadman ma magdhabayo saaxiibaha ninkii iska laha aw mase leynan habeen bay xoolihii beertii ay baabiisay ama ay cuntay damina waa magdhabaya ilaa an yufaria inuu ka gaabiyo mooyaane fii rabdiha xidhitaankeedii aw mase xadara uu joogo saaxibu zarci ninkii beerta iska lahaa oo wadafaca uu iska fudaydsada fii dafciha inuu iska caydhiyo wakada waxaa la mid in kaana zarcu beerta hadday tahay fii maxuutin mid ku sugan meel xayndaaban maxuudkaasoo lahu baabun albaab leh taraka uu iskaga tegay maftuuxan isagoo furan fi asax wuxuu ku yidhi daabadu tii hore waxay ahayd daabada haddii ninkii iska laha uu la socdo mar walba magdhabaya baan idhi habeeniy maalinba tanna waxa weeye daabadii keligeed baa socota neefkaagii eh, lo ahaa ama waxa weye rida ahaa ama geel ahaa aduu xoolaha ahaa asagaa iskii u socda dabeetana beer buu galo beertii buu cunay ama waxaan beer ahayn buu kharibay alaab buu jajabiyey maalinimo haddii uu dhibkaa geysto neefku qofkii iska lahaa waxa wey ma magdhabay maxaa yeelay dee maalintii iska rabaa qofkii beerta iska lahaa inuu beertiisa ilaashado maalintii waliba beertiisa la joogo marka haddii neefkii isagoo iska socda uu wax burburiyo neefku caqli ma lehe in la iska ilaaliyo wayaan waxaa maalintii uu geystay dhib ah damaan laguma le ninkii iska lahaa hadday habeen tahay laakiin oo neefkii habeen uu beer galo beer cuno ama uu xoolo uu burburiyo waa uu magdhabaya xadiid ba ku sawra nabig alayh salaam oo arrinkaa ku caddeeyey dadka beerleyda ah in laga rabo maalintii inay beertooda ilaashadaan dadka xoolaha lena xoolahooda inay habeenkii hee ay waxa weeye ilaaliyaan waaya laakiin marka lagu leeyahay habeenkii haddii neefkii uu beer galo oo beertii uu cuno waa uu magdhabayaa waxaa laga soo reebayaa haddii ninkii neefkii uu xidho oo xidhitaankiisa uuna ka gaabeen neefkii uuba xidhay laakiin neefkiibaa sulintii ama xadhigga lagu xidhay ayuu iska furay dabeetna beertiibu galay taas dembi kuma leh ninkan ilaa muuna ama ninkii beerta lahaabaaba habeenkii beerta dhex joogay muuna ka difaacin isagoo arkaya inuu neefkani beerta cunayo ayuu iska badaan iska cunee soo hebel male neefka anaa ka magdhabanaya wax alla wax beerteeda ka cuno dee waxuu magdhow leeyahay ma jirto maxaa yaele asagaa dayacay oo neefka celin sidoo kale hadday beertii ay xayndaab leedahay xayndaabkaasina albaab u leeyahay albaabkiina uusan xayn habeenkii albaabkii oo balaqan oo furan buu iskaga tegey dabeetana neefkan ayaa ka faa'iidaysta oo sidii u galay dabeetana beertii cunay taasina ninkii iska lahaabaa beertii dayacay oo albaabkao ballaqan ka tegay cidna uma raacan karo waaya wahiratun bisad tutlifu dilay eh, tutlifu baabi'inaysa ayran tutlifu dilaysa dayran shimbir aw mise acaaman cunto in cunida haddii lagu yaqaano dalika arrinkaa minha iyada laga yaqaano dabina waa u magdhabaya maalinka ninka iskalaa fi lasax sida muctabadka leelin habeen aw mise nahaaran maalin wa ilaa haddii kaloo arrinkaa lagu aqoon falaa maya fi lasax bisad ayaa waxay dishay shimbir qofuu iska lahaa ama cunto qof kale u lahaa ayay cuntay haddii bisadan lagu yaqaano inay dilaata oo ay waxa weeye xayawaanaadka yarka ay cunto sida shimbirahoo kale ama cuntada dadka ay ka cunto qofkii iska lahaa bisadaas ama gurigiisa ay joogtay dee ilaa shanay waa uu magdhamaya waxay geysato habeen iyo maalinba laylan oo nahaar xagaas ayaa dad kusii daayey dee bahashaas eh, eh, waxa weeye wax baabiinaysa waraabaha haddii laakiin eh, bisadu aan lagu aqoonin inay wax disho ama shibir ay cunto ama xoolaha ay cunto ama raashinka dadka cunto aan lagu aqoonin laakiin mar uun ay arrinkii khilaafta caadadeedii oo arrinkaa u dhaco wax magdhow lagu leeyahay ma jirto maxaa yeele waxaa la rabay qofkii iska laha xoolaha inuu ka ilahashado wahiratun bisa tutlifu disha dayaran shimbir aw acaaman ama cunto ama cunto baabi'isa oo cunta in coyd haddii lagu yaqaana dalika arrinkaas minha iyada damina waa magdhabaya maalinka ninka iska laha fil asax liilan habeen aw naharan ama maalin waa ilaa haddii kaloo arrinkaa lagu aqoonin falaa ma magdhabayo wallahu tacala aclam wsala allahu wslam cala nabiyina moxamed